رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين lilmuttaqiina wlaa cudwaana ila cla اlظaalimiin wausalii wausalimu cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabih waman ihtadaa bihadyihi ila ywmi اddiin baabu istihdaani wa aadaabihi istihidaankii ayaan gelaynaa iyo aadaabta loogu talagalay xaqdiisa ahayn inuu markaa isti'daan qaato iyo aadaabta isti'daanka qaala allahu tacaala ilaaha sareeya wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina kubii aamanuu ilaah rumeeyayow laa tadkhiluu na buyuutan guryo oo hayra buyuutikum guryihiina aan ahayn xataa tasta'nisuu ilaa aad ka weheshataan dadkii joogay oo wa salaantaan calaa ahlihaa eheladooda ehelkii meesha joogay ilaa aad ka salaantaan oo aad ka istidaasataan ilaa aad ka weheshataan macnaha oo aad ka salaantaan eheladooda hagelina ayuu ilaah leeyahay subxaana wa tacaala bacdamaa xaaladdu ay sidaa tahay aadaabta isti'daanka iyo in aadaab fiican ay tahaa la tilmaamayaa kuwaan kalahow guryihiinna guryo aan ahayn ha gelina ilaa aad ka isti'daan dalabtaan ood ehelka ka salaamtaan wa qaala tacaala min qabli salaati alfajr waxiina tadacuuna hiyaabakum min aldahiira iyo wa min bacdi salaati alcishaa'i salaada cisha ka ilaahay wuxuu tilmaamay subxaana wa tacaala laysa calaykum walaa calayhim junaaxun bacdahunna xilliyadaa wakhtiyada aan ahayn korkiina iyo korkoodaba dembi ma aha inaad isku dayaartaanood isdhex gashaan inaad isdhex gashaan sidaa darteed haddii ay qaangaan buu ilaahay subxaana wa tacaala isti'daan ha qaataana sidii ilmihii ayaga ka horeeyee ka waaweynaa isti'daan badin jireen oo kale wacan abi radiallahu canhu qaya qaala suul rasulkani waadex mar fa in udina haddii laguu idmo laka adiga gal wa ilaa haddii kaloo saddex mar intaad albaab ka garaacdo lagaa furi waayo ama istihdaal lagu siin waayo farjic noqo muttafaqun calayhi aadaabta istihdaankaa nala barayaa istihdaanku waa saddex mar kale laakiin saddexdaa mar haddii aan lagu maqlin oo aad isleedahay guriga waa ka fog yahay oo ma lagu maqlin wuu ka badin karaa bay qolo leeyihiin say noqotaba ilaah subxaana wa tacaala isti'daanka wuxuu u sameeyey xikmadooyin fara badan marka saddex mar waaye haddii saddex mar adoo albaabkii garaacay soo gal lagu dhaho waa gelaysaa haddaan lagu dhihinna farjic noqo muttafaqun calayhi wa can sahl bin sacdin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi rasuulkii alla wuxuu yidhi inamaa ju istidaanu isti'daanka sari indhaha dartood muttafaqun calayhi macnaha isti'daanka waxaa loo sameeyey waxyaaba inay indhaha arkaan la diidayaa jira indhaha dartood baa loo sameeyey saa darteed dulaalka ha ka fiirinina guryaha daliishada ha ka soo fiirinina saasaa loola jeedaa haddii intaad isti'daan qaadanayso haddana albaabkaad isku aadiso oo haddana dulaalkii aad fiirinayso isti'daankii muxuu taray waxba waxaa la leeyahay istiidaankaba waxaa loo sameeyey waa indhaha daraaddood waxyaabo badan oo ay indhuhu inay arkaan la diidan yahay ayaa jira dadkii baraarujiya marka albaabka u garaaca ha ishagaajiyaan saa ugu gala laakiin haddii isti'daan iyo hoodi inta la yidhaahdo haddana guriga dalaq la dhaqo kaasaa markaa mamnuuca ah isti'daanka waxaa loo sameeyey waa min ajli muttafaqun calayhi wa can ribciy bni xiraash qaala wuxuu yidhi xadaanaa rajul nin baa noo sheekeeyey oo min bani caamir ka mid ah oo ista'dana cala alnabiy nebiga isti'daan weydiistay sala allahu calayh wasalam ninkani oo reer bani caamir ahaa ayaa isti'daan dalbaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam wahwa asagoo fii beytin guriga ku sugan faqaala wuxuu yidhi aalij aalij anaa oo raba istidaa inuu qaato haaliju macnaa yadkhulu galaa ma galaa banaanku taagan yahay aaliju aalijuu ku celcelinaya faqaala rasuulku wuxuu ku yiri sala allahu calayhi wasalam liqaadimihi qaadimkiisii iyo ninkii shaqaalihiisii ahaa ukhrij u bax ilaa haadaa midkan midkaas banaanka taagan ee aaliju aaliju ku jira u tag facallimhu listi'daan istidaan barn istiiraanka qaabkiisa saan ma aha aaliju aaliju bannaanka ka leeyahay bax u tagoo isti'daanka sida uu yahay soo bar faqul lahu waxaad ku dhahdaa qul leh assalaamu calaykum saa dheh macnaha aaliju aaliju war ma ahee waxaad dhahdaa intaad u tagto markaad isti'daanka qaadanayso assalaamu calaykum aadkhulu ilaahay nabadgelyo korkiina ha ahaatee ma soo galaa hadda salaanta buu xadiis ku horumariyey laakiin aayaddu waxay hormarisay isti'daankii ma soo galaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkuluu buyuutan hayra buyuutikum xataa tasta'nisuu watusallimuu calaa ahliha salaantii waa dab marisay laakiin haddii dadka la arkahayo ama meeshan qartooda aad ka maqlaysay ku maqlayaan assalaamu calaykum taa la hormariyaa marka ninkan bax u tagee istihdaanka soo bar markii ninkii la faray saas soo dheh wuu maqlayba intaan loo imaanin fasamicahu rajul ninkii baa maqlay fa qaala assalaamu calaykum adkhulu saasuu yidhi faadina lahu nabiyu nebigana wuu idmay sala allahu caleyh wasalam fadakhala wuuna soo galay rawaahu abu biisnaadin saxiix marka aadaabta istihdaankaas sidaa ah wacan kiidati ibni xamal radi allahu canhu qaala aataytu alnabiy nebigaanu imid buu yidhi fadakhaltu calayhi waan u soo galay walam usalli mana salaamin nebiga ayaan u salaamin faqaala nabiyu sal alla alayh wasalam bax noqo faqul assalaamu calaykum ku tacliim lilmusaahib waxa oo min ismin magaca ah ow kunyatin amanaanays albaab baad garaacday yaa waaye ayaa la yidhi marka waa inuu qofka musta'dinka isti'daanka dalbaya inuu yidhaahdo fulaanun hebel waaye waa inuu magaciisa sheego ama kunyo lagu yaqaano iyo waa karaaha inay karaahiya tahay qowluhu qofkan yaa waaye marka la layidhaahdo ana inuu dhaho ani ani waa qalad iyo waa naxwiha wixii markaa la mid ah baabu bayaan caddayn buu baab u yahay la caddeeyo ana sunnata sunnadu inay tahay idaa qiila haddii loo yiraahdo lilmusta'dini qofka musta'dinka ah ee fasaxa dalbanaya man anta yaa waaye haddii la yidhaahdo waxaa baabka garaacaya an yaquula inuu yidhaahdo fulaan hebel waaye inuu magaciisa sheego oo fa yusami nafsahu nafsadiisa uu ku magacaabo bimaa waxa lagu yaqaano oo min ismin magacnays ama kunya iyo wa karaaha inay karaahiya tahay qaylulhu qana inuu qani dhaho ani waa mamnuuc iyo wanaxwiha wixii markaa lamid ah can anas radia allahu canhu fii xadiidihi lmashhuur xadiidkiisa fil israa israhii micraajka nila rasuul rasuulkii alla wuxuu yiri sala allahu calayh wasalam uma sacida bii wuxuu ila koray jibriil ila samaa'i dunyaa samadii dhoweyd fastaftaxa albaabkuu garaacay macnaa istiidaan buu dalbaday oo iskama gelin adkaystay in laga furo faqiila waxaa lihi man haada yaa wax albaabka garaacaya qaala jibriilu jibriil waayuu dhahay ana ma dhihin qaala jibriilu jibriil qiila man macak yaa kula jira qaala muxamadun nebi muxamed macnaa in la sugayaad fahmaysaa uma kadib sacida ila asamaa'i athaaniya samadii labaad ayuu koray jibriil iyo wathaalithati tii saddexaad waalraabicati tii afaraad iyo wa intii ka soo haray waa shan iyo lix iyo toddobe wa yuqaalu waxaa loo yiri fii baabi kulli samaa'in samo kasta albaabkeeda markuu taguu garaaco man haa garaacaya fayaquulu asna wuxuu dhahaya jibriilu muttafaqun calayhi macnaha ana waa ka karaahiyo waxaa la rabaa qofkii inuu kharashtu ansaxay leylan habeen oo min allayaali habeenada ka mid ah habeenada kamid ah ayaan soo baxay buu yidhi fiilatan baan soo baxay oo min allayaali fa idaa rasuulu ullaahi waaba rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam yamshii socdaa waxdahu keligii nebigu uu habeen keligii iska socdaan arkay fajacaltu waxaan guda galay amshii inaan ku soconayo fii hilli alqamari dayaxa hooskiisa looska dayxa uu soo bixiyo yan aniguna ku socday faltafata wuu eegay rasuulkuu soo midhicsaday faraqaanii waana i arkay wuu i arkay faqaala man haada yaa waayuu ii dhahay abuu ahay buu yidhi abuu daran ahay ani ma dhihin karaahiyo abuu waaye muttafaqun calayhi wacnumuhaani radia allaahu canha qaalad waxay ataytu nabiy nebigaan u imid sala allahu calayh wasalam wahuwa yaqtasilu asagoo qubaysanaya wa faadimatu faadimana tastuuru ay asturayso faqaala muu ii yidhi faqultu ana ummu haani ani waayo ummu haani ah muttafaqun calayh laba haddii laysku dara dhib ma waxa karaahiya ani keligeed ana hebel ah haddaad dhahda dhib maleh waayo ana ummu haani bay tiri ani waayo ummu haani ah muttafaqun calayhi wa can jaabir radia allahu canhu qaal ataytu nabiya nabigaan u imid sala allahu calayh wasalam fadafaqtu albaaba albaabkan soo garaacay faqaala man la waa kuyu ii dhahay faqultu waxaan idhi ana ani waaye faqaala rasuulku wuxuu dhahay ana ana macnaa ana ana kaannahu karihaha isagoo karahsanayo kale macnaha sidii asagoo nacahayoo kale uu ana yiri warmiya ana ana oo kale saasuu markaa rasuulka ula jeedaayo jaabir wuxuu leeyahay nebigaan u imid sala allahu calayhi wasalam can jaabir radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ataytu nnabiy nebigaan soo gaaroon u imid markaan u imidna fadafaqtu lbaaba albaabkii baan soo garaacay faqaala man daa waa kuma waxay ridda garaacayeen faqultu ana ani waayaan iri buu yiri faqaala ana ana manaa ana ana waa qof waxa uu yiri qof nacaya oo kale markuu qofku ku hadlo kaanahu karihaha muttafaqun caleyh baabu istixbaabi tashmiiq alcaatis aadka u qiimo badan yahay istidaan waa shay muhiim ah istidaan waxyaaba khuluqda islaamka lagu yaqaana ah istidaan waa wax cajaa'ib badan diinta islaamku waa diin macaan balse meesha inoo joogta caawa haddii rabbi idma wabilaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacala